alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu alaa muxamedi wala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii cumdat laxkaam waxaynu joognay baabu salaati alciidayn can cabdulaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala kana anabiyu sala allahu aleyh wasalam wa abu bakrin wa cumaru yusaluuna alciidayni qabla alkhudba cabdulaahi bni cumar radia allahu canhuma waxa uu yidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray nebigu wa abubakrin iyo abubakar wa cumaru iyo cumar yusalluuna alciidayni qabla alkhudba yusalluuna alciidayni qaar tukada labada ciidood waxay tukan jireen qabla alkhudbati khudbadda ka hor yacnii khudbadda ciiddu leedahay intaan la gelin ayay salaadda ciidda hormarin jireen sunnada ayaadan saasa in salaadda ciidda la hormariyo khudbaddana la dambaysiiyo ayaa sunnadu tahay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey khudbadda in la hormariyo oo salaadda ciidda laga hormariyo way inkiri jireen culammadii saxaabadu saxaabada ciddii soo gaadhay umarada qaarkood baa la yimiye way inkireenoo waa diideen sidaas aawadeed culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa bidco waxaa salaadda ka horrayn jiray waxay ahayd takbiir la takbiiranaayo takbiiraatulciid la qaadaayo sida takbiiraatulciid loo qaadayo ayaa salaadda loo kici jiray marka salaadda la tukado dabadeedna khudbaddii ciidda ayaa la khudbadayn jiray nebiga sala allahu aleyh wasallam iyo khulafadiisuna saasay ahaayeen umarada qaarkood oo aan saxaabo ahayn ayaa markii dambe waxay la yimaadeen khudbaddii inay hormariyeen markaasaa saxaabta qaarkood ku inkireen markaasaa waxay yidhaahdeen dadku noo fadhiisan maayaane waa naga yaacayaan haddaannu khudbadda dambaysiinno dadku nama dhegaysanayaan shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi arrinka ay tilmaameen oo ay yidhaahdeen waan nala dhegaysanaynin oo maslaxadu waxay ku jirtaa inaannu hormarinno waxay noqonaysaa maslaxa ghayru muctabara taqdiimkaana keensan mayso in la hormariyana keensan mayso waayo khudbadda waagii hore waxaa lagaga hadli jiray dadka diintoodiiyo waxa anfacayaa lagaga hadli jiray iyo aakhiradoda waxa ku saabsan ee markay madaxdii ka dhigatay meelay siyaasadahooda ku sharxaan oo dadka markaa ay siyaasadooda iyo madaxtinimadooda waxa ku saabsan ay dadka kala hadlaan waxay noqotay dadka inay ka tagaan marka marka horey mukhaalafo ku dhaceen buu yidhi oo ka yaacan dadku ay ka yaacayaan oo ka tegayaan waxa sababtay aakhiradoodii iyo wixii anfacayay iyo diintoodii inaan lagala hadlaynin ee siyaasado iyo umuuro dowladeed ay noqonayso waxa lagala hadlayaa maadaama riyaasadiisa uu doonayo inuu ku dhisto oo waxaasun kala hadlayo aanu dadka aakhiradoodii kala hadlaynin sidaasay dadku uga caageen oo uga tageen marka mukhaalafada ay ku dhaceenoo hore ayaa sababtay tan markaa kale marka mukhaalafada labaad mid saa'iq ka dhigaysa maaha can ilbaraa'i bni caazibin radia allaahu canhuma qaala khatabana anabiyu sala allahu alayh wasalam yowma aladxaa bacda asalaa baraa' ibnu caazib waxau ihi radia allaahu canhuma khatabana anabiyu sala allahu alayh wasalam waxaa noo khudbadeeyey nebiga yowma aladxaa maalintii ciidu ciiduladxaa ayuu noo khudbadeeyey bacda asalaati salaaddii ciidda dabadeed ayuu noo khudbadeeyey asha ku jirta alsalaah wa cahdiya waa salaada machuudkaee maalintan lagu yaqaano waa salaat alciid faqaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam man sallaa salaatana wa nasaka nusukana faqad asaaba nusuk wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam kii tukada salaadayada yacnii salaadayadan salaad la mida tukada ay salaatan misla salaatina wa nasaka nusukana gowracana gowraca iyagoo kale gowraca faqad asaaba nusuk nusukii waa haleelay oo gowracii waa haleelo wakhtigii uu ku habboonaa gowracu ayuu gowracay nusukana waxaa loo jeedaa ulxadi baa loo jeedaa in la udxaysto ayaa loo jeeda waman nasaka qabla asalaati falaa nusuka lah wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam waman nasaka kii gowraca qabla salaati salaadda ciidda ka hor gowraca falaa nusuka lahu wax nusuga male bimacnaa udxadii heli maayo ma ulxaysan ee waa iska shidhaystay faqaala abuu burdata ibnu niyaar khaalu lbaraa'i bni caazib saxaabiga abu burda ibnu niyaar la yidhaahda ayaa wuxuu yidhi oo abti u ahaa baraa' ibnu caazib yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow innii nasaktu shaatii qabla asalaa anigu neefkaygii waxaan qalay oo gowracay salaadda ka hor oo salaaddii ciidda ka hor ayaan neefkii gowracay udxada aan u gowracayay oo udxa uga jeeday wa caraftu anna alyawma yowmu aklin wa shurbin waxaanan garanayay inay maalintu tahay maalin cunto iyo maalin cabbitaan maadaama maanta ay maalin ciidee tahay waa maalin cunitaan iyo maalin cabbitaan wa axbabtu an takuuna shaatii awwala maa yudbaxu fii beytii wa axbabtu waxaan jeclaystay an takuuna inay noqoto shaatii neefkaygaan gowracaye qalaya awwala maa kii ugu horreeyey inay noqoto yudbaxu lagu gowracayo fii beytii gurigayga lagu gowracayo waxaan is idhi u hormar baan is idhi maalintuna maadaamay maalin cunto iyo maalin cabbitaan tahay dee ilaa subaxnimada hore ha lagaga bilaabo oo hore ha loo qalo fadabaxtu shaatii waa gowracay neefkaygii adhiga ahaa ee ulxada aan uga jeeday waa gowracay wa taqaddaytu qabla an aatiya asalaa wa taqaddaytu waa ka soo quraacday qabla an aatiya asalaa intaanan salaaddii ee imannin ka hor ayaan wax ka soo cunay ghadaagu waxa weeye waa waxaa looga jeedaa taqaddiga quraacdaa uu goorta hore soo cunay subaxnimadii qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam isagoo u jawaabayaa shaatuka shaatu laxmin neefkaagaasi shaatu laxmin waa neef ee hilibnimo looga jeedo shidhaysi ah muraadkiisu waa shidhaysi yacnii nusugii ma noqonayso udxadii noqon mayso meeshii udxada ma gelayso oo inaad udxa gowracday oo ulxaysatay ma noqonayso laakiin waa shidhaysi aad iska shidhaysatay qaala yaa rasuula allaahi fa inna cindanaa canaaqan lanaa jadacah wuxuu idhi rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam fa inna cindanaa waxaa ku sugan agtayada canaaqan waxar yar baa ku sugan canaaqu waa waxarta weeye fa inna cindanaa agtayada waxaa ku sugan canaaqan waxar baa ku sugan waxartaasoo lana annaga noo sugnaatay oo aannu leenahay waxartaasoo jadacatan lix bilood jirta ama siddeed bilood jirta sannad may dhammaysan jadacada waxaa la yidhaahdaa markaanu neefku sanadka dhammaystiranin isku khilaafeenoo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen markuu lix bilood jiraa la yidhahdaa jadaca culammada qaarna waxay yidhahdeen markuu siddeed bilood jiro ayaa la yidhahdaa jadaca hiya axabbu ilaya min shaatayni waxartaasi si fiican bay u kortayoo waa waxar fiican hiya axabbu ilaya waan ka jeclahay buu yidhi waxartaa min shaatayni laba neefoo adhiya waan ka jeclahay afatajzii cannii ma iga gudaysaa haddii aan ulxannimo u qalo da'dii baa yar oo sannad may dhammaystirannin udxannimo haddaan u qalo ma iga gudays ha yeeshe sannadka yaynay dhammaystirane si fiican bay u korto waxaabaan ka jeclahay laba neef baabaan ka jeclahay wanaagga ay wanaagsan tahay daraaddeed afatajzii cannii ay afataqdii cannii ma iga gudaysaa tajzii marka ta'du kor dhigan tahay waxay noqonaysaa taqdii nuskho qoraysa hadday jirto afa afatujzii waxay noqonaysaa afatujzi'u asalku inuu ahaa hamsadiina ibdaal lagu sameeyo ya laga dhigay marka ijzaagii bay markaa noqonaysaayo ma iga ansaxaysaa bay noqonaysaa ijzaagu sixadu la mid yahay waxay se doorteen culammadu in loo dabdiyo ta'du inay kor kordhigantay qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam nacam haa waa kaa gudaysaa walan tajziya can axadin bacdak kama gudayso axad adiga kaa dambeeya adigoo qudhay kaa gudaysaaye shakhsi kale kama gudayso xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa in khudbadda la khudbadaynayo ciidda in laga dambaysiinaayo salaada oo nabigu sal allahu alayh wasalam bacda asalaa unbuu khudbadeeyey khatabana nabiyu sala allahu alayh wasalam yowma aladxaa bacda asalaa waxaa kaloo laga qaadanayaa ciidul adxaha in la udxaysto qofkii kari karaya oo inuu udxa la yimaado ulxaystaa inay fiicantaa laga qaadanaya maalintaa in la ulxaystaana culammadu waa isku khilaafaan ma waajib ba ama sunna bal xadiiska dambaynu insha allahu tacaala kaga hadli doonnaa waxaa kaloo laga qaadanayaa wakhtiga gowraca udxadu inay tahay bacda asalaa inay tahay salaadda ciidda dabadeed in lala imanaayo udxada ma waxaa looga jeedaa salaaddii ficlan marka la sameeyey dabadeed baa la samaynayaa la gowracayaa mise waxaa looga jeedaa wakhtigii salaadda la tukanaayey ee wakhtigii salaaddu soo galay wixii ka dambeeya waa la qali karaa warow ficlan bayaan loo tukanayn bacdulculamaa baa waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa bacda dukhuuli waqti alsalaa wakhtiga salaadu markay soo gasho dabadeed baa la qalaya walow yaan laba tukan ficlanbe laakiin qowlkaa waa laga fiican yahay waayo taqdiirro wax la qadaraayo ayuu keensanayaa daahirkuma aha macnaha in looga jeedo xaddiiskana waynu arki doonnaayo wuxuu daahir ku yahay ka ka dambeeyaaba sii caddaynayee ficilka salaadda in arrinku ku xidhan yahay man dabaxa qabla an yusalliya falyadbax ukhraa makaanaha marka dukhuulu waqti isalaati keliya loogama jeedee waxaa laga tilmaamayaa ficlan in salaaddii la sameeyey hadday xataa dadka qaarkood tukadeen oo isagu aanu tukannin oo isaga ay u dhiman tahay salaaddii ciidda inuu tukadaa oo amaakinta lagu tukanayo meelaha qaarkoodna lagu tukaday meelaha qaarna aan laga tukan isla magaaladu joogo waxay noqonaysaa xukunku wuxuu ku xidhan yahay isaga tukadkiisa uu tukado salaatulciid markuu tukado dabadeed ayuunbuu ulxada la iman karaa ka hor lama iman karo sidaasaa saxiixa oo qawi ah xadiiskana daahir ku ah waxaa laga qaadanayaa ruuxii qabla salaa gowracay ilowshiye arrinkaasi ha uga dhaco isagoo xukunka garanaayay ha ilaawo markan jahli iyo garasho la'aan ha uga dhaco badheedh ha uga dhaco si kastay uga dhacdaba qabla salaati alciid ruuxii gowraca macduur ha ahaado ama yaanu ahaane qabla salaati hadduu gowraco udxadii udxa noqon mayso udxannimona uma ansaxayso waayo nebigu xukum caamuu ku sheegay mana kala qaadin man dabaxa qabla an yusalliya falyadbax ukhraa makaanaha ku kastoo gowracay intaanu tukannin ka hor mid kale beddelkeeda ha gowraco lamana kala farqin inuu macduur ahaa iyo inaanu ahayn xadiiska laftiisa aynu joogno abuu burdata bnu niyaar muu garanaynin qabla salaa in la qalo udxada inay tahay oo aan salaadda laga hormarin karin lama odhan marba adigu haddaanad garanayn macduur baa tahoo way kuu jirtaayoo udxay kuu noqonaysaa laguma odhan waayo sidaynu marar hore sheegnay qaacido culammadu waxay yidhaahdaan annisyaanu waljahlu yajcalaani almawjuuda kaalmacduum walaa yajcalaani almacduuma kaalmawjuud qaacidadu waxay sheegaysaa ilowshiyaha iyo garashawaagu shayga mukhaalafadee dhacay waxay ka dhigayaan sidii waxaan dhicin masalan ruux baan garanayn salaadda inaan lagu hadlin dabeedna salaaddii buu ku hadlay manuu garanayn mamnuuc inuu yahay salaadda in lagu hadlaa amaba waa garanayay inaan salaadda lagu hadlaynina wuu is ilaaway sahwan buu u hadlay waxay noqonaysaa hadalkaasi waa mukhaalafo salaadda dhexdeedii ku dhacay oo maxduur ah laakiin nisyaan ama jahli u dhacay wujuuduhu ka cadamihi wuxuu noqonayaa joogitaankiisu inuu la mid yahay maqnaanshihiiso cudurdaarkan jahliga ama nisyaankaabaa uga yeelaya sidii waxaan dhicin oo kale uga yeelaya daliilna waxa u ah xadiiskii mucaawiyatu bnulxakam assulami ee muslim saxiixa ku soo wariyey muu garanaynin salaadda inaan lagu hadlin nin saxaabiya baa hindhisay dabeedna wuxuu yidhi alxamdu lilaah dabeedna wuxuu yidhi yarxamuka allah salaaddiina waa ku jiraa tashmiitu alcaatis ayuu sameeyey saxaabada qaarkood baa ilqoodha ka soo eegay cala sabiili inkaar bay u eegayaan aw itacajub markaasuu wuxuu yidhi hadalkii intuu u noqday waa sukla ummiyaah maa sha'nukum tanduruuna ilay war hooyooyinkiin goblantaye maxaa xaalkiinnu yaho iga soo eegaysaan salaaddii ku jiraa sidaana waa ula hadlaya waxay u tilmaameen inuu aamuso uu iska aamusay salaaddii waa dhammaystay nebigu sala allahu alayh wasallam markuu salaaddii ka baxay ayuu u sheegay in salaadda in lagu hadlaa inaynay bannaanayn waa kii yidhi markaa ima karooxin ima dagaalin ima canaanan maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliiman minhu mid dad wax baraa hortii iyo dabadii toonna midka baris wanaagsan ma arkin buu yidhi imana garaacin imana dagaalin imana maagin wuxuu igu uhi ina hadihi asalaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas ila aakhirih mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa nebigu sala allahu aleyh wasalam ma amrin inuu salaaddii ku noqdo irjic fasalli fa innaka lam tusalli ma odhan ninkii tuma'niinada salaadda lagu xasilaayey ka tegey siduu nebigu ugu yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusall ila kanba mubtil buu la yimi uu cudurdaar haystay oo ka jaahil ahaa lama odhan ku noqo oo salaaddii tuko lama odhan wa ta'khiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac caddayntaa nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtigay ummaddu u baahantahy inuu ka dibdhigaa oo u caddayn waayaa uma bannaana ijmaac culammadoo dhammi isku waafaqsan yahaan ta'khiirkaasi ugu bannaanayn wuxuu markaa sheegi waayey waa wax aan waajib ahayn wa ilaa hadday waajib ahaan lahayd salaaddaa in lagu noqdo nebigu waa sheegi lahaa waana amri lahaa yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wa in lam tafcal fama ballagta risaalata marka shaygii maxduur ah ee nisyaan ama jahli ku dhacaa wuxuu noqonayaa ilowshiyaha ama jahligaasaa uga yeelaya sidii wax macduuma oo aan jirin oo aan dhicin xadiiska mucaawiyat bnuxakam assulami wuxuu ku saabsan yahay in hadalkaa salaadda lagu hadlayo ee maxduurka lala imanayaa jahli iyo garasho la'aan ay ku dhacdo ayuu ku saabsan yahay icaadana lama amrin iyadoo nisyaan uu ku dhacay shayga maxduurkiina waxaa ka mida xadiiskii soonka ku saabsanaayee sheegayay ruuxa ilaawa isagoo sooman oo waxna cuna waxna cabba fa inamaa atcamahu allaahu wa saqaah wa fii riwaaya falyutima sawmah fa inamaa atcamahu allah wa saqaah soonkiisa ha dhammaystiro waayo ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey wax qalla a ah lama amrin hadday waajib ahaan lahayd in qalle lala yimaadana nebigu waa caddayn lahaa waayo cunista iyo cabbitaanka soonka gudihiisa wax la cunaa waa min qabiili irtikaabi maxduur linnisyaan shay xaaraana in la irtikaabo lala yimaado laakiin nisyaan daraaddeed loola yimaaduu ku saabsan yahy labadii mas'aleba min hal daliil baynu ku kaaftoonnay wakhtiyo horena waynu sharaxnay shaygii haddaba waajib ah ficilkiisa haddii laga tago oo looga tago jahli daraaddii ama shaygii rukni ah haddii jahli daraaddii looga tago ama nisyaan daraaddii looga tago ruuxii ka dhici maayo waxaa la odhanayaa ilaaba ilaa la kaalay ayaa la odhanaya walaa yajcalaani almacduuma kaalmawjuud waajibka la waayo aan la samaynin oo lala iman ama rukniga aan lala imanin ama salaadda aan lala imanin nisyaanka ama jahligaasi ka yeeli maayo sidii wax mawjuuda oo dhacay oo lala yimi oo kale ka dhigi maayo sidaas daraaddeed baa nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam man nasiya salaatan aw naama canha falyusalliha idaa dakaraha ruuxii salaad ilaa waa ama ka seexdaa markuu xasuusto ha tukado lama odhan macduur baa tahayoo mar hadduu wakhtigeedii baxay adna aad ilowsanayd waxba kaama saara lama odhan waayo waa waajib ficilkiisa laga tegey oo looga tegay linisyaan looga tegey marka la xasuusto waa in lala yimaadaa rukniga laga tegey ee jahli looga tegeyna waa la mid waa xadiisu musii'u salaatii baa u daliila irjic fasalli fainaka lam tusalli sida riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan salaadduu khafiifinayaa riwaayadu sheegaysa takhfiifkaas waxaa looga jeedaa takhfiif duma'niinadii uu ka tegey fii bacdi alaxyaan xadiiskan laftiisuna waa inoo tilmaamayaayo bacda asalaa in la qalo maadaama ay ahayd xilligeeda ficilkii wakhtigaa la samayn lahaayoo bacda asalaa la qali lahaa wuxuu u baaqday lijahlin oo la mooday qabla salaa in la qali karo bacda salaa in la qalo wakhtigaasoo ahaa wakhtigii loo sharciyeeyey ulxada in la udxaysto wuxuu u baaqday jahli daraaddii haddana lama odhan mar haddaa adigu ka jaahil ahayd waa kuu jirtaa lama odhane waa taa nebigu sala allahu alayh wasallam uu ku yidhi yacni neef kale qal waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa waxartaa yar ee aan sannadka dhammaysanin in lagu udxaysan karaa waa khaasatun biabii burdata ibni niyaar waxay ku gaar tahay burda ibnu niyaar bay ku gaar ummadda kale inaynan la wadaagayn baa laga qaadanayaa saaxibu taysiir alcallaamna waa sheegayaayo fawaa'idda xadiidka laga qaadanayo markuu sheegaayo faa'idada toddobaad buu ka dhigayaa takhsiisu nabiyi sala allahu aleyh wasalam abaa burdata biijzaa'i alcanaaq fa huwa lahu min duuni saa'iri alumma xukunkaasi isaguu u sugnaaday ummadda inta kale lama wadaagto ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan shay kasta oo nebigu sala allahu alayh wasalam shakhsi uu u sharciyeeyey ama uu amray inay ummadda kalena la wadaagayso deliil ku gaar yeelaya haddaanu jirin oo ay noqonayso caamun min xaysu almacnaa haddii deliilu khusuusiya aan lahaynin sida xadiidkanoo kale daliilu khusuusiya ugu sugantay qaacidada caynkaasa culammada xanaabilada ayaa qabta saas aawadeed waxyaalaha cumuumka faa'iideeye waxay ku dareen wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam shakhsi amray ama shakhsi u sharciyeeyey ama shakhsi u idmay haddaan daliil ku khaas yeelaya la soconnin waayo waxay yidhahdeen shareecadu waa caam nebiguna wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam innamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a hadalkan gabadh keliya ku idhaahdaa wuxuu ka dhigan yahay boqol dumara hadalkan ku idhi ayuu la mid yahay addoommadii mukallafiinta ahaana axkaamta waxay yihiin qaar isku mid ka ah wixii daliil aanu kala duwin markay kala duwanaanayaan daliil waa inuu caddeeyaa waa ilaa cumuumnimaa loo deliishanayaa cumuumkuna cumuum lafdiya ma ahee waa caamun min xaysu almacnaa xagga macnaha iyo ujeeddaday caam ka tahe xagga lafdiga ma aha oo macno cumuum bay leedahay qowlkooduna waa qawi walow jumhuurku ha khilaafaane waa qowl quwadiisa la weeye haddaba waxaa soo aroortay saxaabo kaleoo nebigu sala allahu alayh wasalam uu u ruqseeyey inay canaaqa qalaan qaarkoodna ay saxiixaynka ku soo arooreen khabarka sheegaya qaarna ay ku soo arooreen sunannada qaarkood sida abu daawuudka saxaabada kale loo ruqseeyey waxaa ka mid a zayd ibnu khaalid ayaa ka mid ah zayd ibnu khaalid aljuhani ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mida cuqbat bnu caamir ayaa ka mid a haddaba ma waxaa lagu xambaarayaa inay saddexdaa saxaabi ku gaarto cid kale aynay la wadaagin mise waxaa la odhanayaa xukunkii ku saabsanaa walan tajziya can axadin bacdak waa la nasakho si caamay ugu bannaan tahay shakhsi walba inuu ku udxaysto waxartaa yar laba qowl bay culammadu kala yihiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ashkhaastaa loo ruqseeyey bes ee mid walba nasku ku soo arooraa lagu gaar yeelayaa maadaama la hayo daliil mid ku gaar yeelayaa kuwan kalena waxay noqonaysaa iyagana in lagu gaar yeelay laakiin lafdiga sidan oo kale walan tajziya can axadin bacdak axaadiistaa kale kuma sugnay bacdi baa nadmiyeyoo waxay yidhaahdeen laqad khasa khayru lkhalqi xaqan jamaacatan bidabxi canaaqin fi daxiyati yuqbalu abu burdatin minhum wa zayd bnu khaalidin kada cuqbatu najlu caamirin yakmulu labadaa beyt bay culamada qaarkood ku nadmiyeen macnahaan wuxuu u dhacayaa saddexdaasuu nebigu ku gaar yeelay shakhsi afraadoo kaleoo la iman karaa ma jiro daa'ifo kaleo culammada ka midii waxay yidhaahdeen maya xukunkaasi inuu ku gaar yahay abuburda waxaa lagu xambaarayaa khaas yeelistaa in la nasakhoo la suuliyey oo hadda si caama ah ay u bannaan tahay culammada qaarkood saasay mareen waana sida sheikhulalbaani tacliiqyadiisa qaarkood uu markaa ku baraarujinayo ku tilmaamaayo waana loogu horreeyey mas'alo kale walan tajzi can axadin bacdak macnaha laga fahmayaa muxuu noqonayaa haddii la yidhaahdo waa muxkamo lama nasakhin ma wuxuu noqonayaa shakhsi ahaan bay adiga kuugu gaar shakhsi kaloo la iman karaa ma jiro mise waxaa laga tilmaamayaa xaalad ahaan bay kuugu gaar mar haddaanad neef kale oo weyn haysaninoo sannad dhammaystirtay oo udxa aad ku qasho xaaladdaadaa ciddii ka dambaysa uma bannaanaa bimacnaa adigiiyo ciddii xaaladdaa kaala midaba waa u bannaantay miyaa macnuhu u dhacayaa ma takhsiisun bilxaalatiba mise waa takhsiisun bishakhsi jumhuurka culammadu waxay leeyihiin siiqadaasoo kale hadday soo aroorto takhsiis bishakhsi bay faa'iidaynaysa ha yeeshee shaykhulislaam ibnu taymiya isagu wuxuu qabaa shareecada inaynay ku sugnayn shakhsi aan rasuulka ahayn sala allahu alayh wasalam xukum lagu gaar yeelay shakhsinimadiisa inaan misaalba shareecada looga helin laguna xambaarayo in laga tilmaamayo xaaladaadaa wixii ka dambeeya oo xaalkiisu ka duwan yahay xaaladdaada baynay ka gudaynin ila ninkani xaal buu ku sugan yahay iyo sifo xaalkaasi waa maxay neef sannad dhammaystirtay oo ku ulxaysto inaanu haysannin waxartaa yar buu haystaa ee kortay ee jadacada maxaa loogu banneeyey waxaa loogu banneeyey cudurdaarkaa daraaddeed ciddii cudurdaarkaa kala mida oo xaalkiisu xaalka abi burda uu la mid yahay waxay noqonaysaa mid isagana u bannaan walan tajzi can axadin bacdakana diidi maysee waxaa laga tilmaamayaa bacda xaalik xaalkiina isagii cid kaleba waa wadaagaya shareecadana shakhsi fulaan la yidhaahdo xukun lagu gaar yeelay shakhsinimadiisa loogu gaar yeelay innaba shareecada kuma sugna qaacide caynkaasuu sheikhu qabaa jumhuurkuse kuma waafaqsanaa sidaas aawadeed qisada ku saabsan saalim mawla abi xudayfa waxa uu yidhi ciddii xaaladdoodoo kale la midana waxay noqonaysaa inay kala mid yihiin oo radaaca bacda alxawlayn inay xukunkii taxriimka keensanaysaa lagu xambaaray labada mas'aleba saas wey ha yeeshee jumhuurka culammadu waxay qabaan sida kaleoo wixii shakhsi lagu gaar yeelay shakhsinimadiisu ku gaar noqonayaa cid kale oo aan shakhsigii ahayn walow xaaladdiisu haba la mid ahaatee rukhsadii ma helaayo idankii iyo rukhsadii heli maayo can jundub ibni cabdillaahi albajaliyi radia allaahu canhu qaala sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yowma anaxri uma khatab jundub ibni cabdillaahi albajali waxa uu idhi rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa tukaday yowma annaxri maalintii ciidu naxriga ayuu tukaday salaaddii ciidda uma khataba intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa khudbadeeyey oo salaaddii markuu tukaday dabadeed buu khudbadeeyey suma dabaxa intaa dabadeed markuu khudbadeeyey dabadeedna waa gowracay oo udxadii ama ulxadii ulxa waxaynu u leennahay dee afka soomaaliga daadka waxaa loo beddelaa sida cajamtuba ay ugu beddelaan laam baa loo beddelaa saas aawadeed waa adiga odayaasha ka maqlaa ulxa inay yidhahdaan ulxo waa daad mawdic kastoo daadku ku yimaado saasay yidhahdaan qadaaga qal la yidhaahdaan raalli ahaanshaha ridaa raadi waa raalli hadda ma aragta ya fardiga faral bay yidhahdaan kutubta tajwiidka qaarkood baa waxay qorayaan luqada cajamtu daadka waxay u beddelaan laam bay u beddelaan laam ay u beddelaan waayahay uma dabaxa intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa gowracay oo udxadii ama ulxadii ayuu qalay waa bireey oo yacni amra in la qalo wa qaala wuxuu idhi man dabaxa ku kastoo gowracaa udxada qabla an yusalliya intaanu tukannin ka hor gowracaa falyadbax ukhraa makaanahaa falyadbax ha gowraco ukhraa ay shaatan ukhraa neef kale ha gowraco makaanahaa meesheedii beddelkeedii waman lam yadbax ku kastaan birayninoo gowricin falyadbax gowraco bismi illaahi magaca ilaahay ha ku gowraco xaddiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey jundub ibni cabdilaahi albajali wuxuu tilmaamayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu salaaddii ciidda yowmunaxriga tukaday dabadeed ayuu khudbadeeyey bacda daalikna waa gowracay udxadii ayuu gowracay khudbadda ciidda culammadu waxay isweydiiyaan ma laba khudbadoodba mise waa khudba waaxida ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen nasan yaan looba sheegin inay laba khudbadood tahaye waxaa lagu xambaarayaa mar haddii khudbadda la idlaaqay laba khudbadood inay ahayd fuqahada qaarkood saasay mareen fuqahada qaarkood sidaasay mareen bacdi baa waxay yidhaahdeen laba khudbadood inay tahay lama tilmaamin oo lama caddayn mar haddaan la caddaynin qiyaas khudbadaha kale looga qiyaas qaadanaayo laba looga yeeli maayee khudba waaxida ku filan nebigu sala allahu aleyh wasalam udxadii wuxuu qalay ama gowracay salaaddii markuu tukadee khudbadeeyey dabadeed ayuu gowracay shardina ma aha inay khudbadda ka dambaysaa ee nebiga sala allahu alayh wasalam de khudbadda isagaa laga sugayey dadkana tujinayey sidaas aawadeed buu dib u dhigay laakiin cid musalliinta ka midi ah hadduu markaa ay gowracaan iyadoo khudbadduba socoto markii salaadda laga baxayba ay bireeyaan oo gowracaan wax dhibi kuma sugna waxaanay noqonaysaa udxadiisu inay u ansaxayso udxada waxay culammadu isweydiiyaan mawaajib baa ma sunna madaahibta qaarkood waxay qabaan oo xanafiyadu iyo maalikiyadu ka mid yihiin ruuxii kari karaya ee awoodaaya oo wax haysta inay udxadu ku noqonayso waajib waxaanay u deliishadeen amarka uu nebigu sala allahu alayh wasalam amray waman lam yadbax falyadbax bismi illah fasalli lirabbika wanxar baa ilaahay yidhi xadiiskan hore aynu sheegnay wuxuu daahir ku yahay kayfiyad sifada in la amrayo alamru bisifana lama mid ahaa amarka asalka la amray ee si toosa asalka loo amray kii aan gowricin ha ku gowraco magaca ilaahay waxaa loo jeedaa hadduu gowracayo magaca ilaahay ha ku gowraco marka lama mid ahaa in la yidhaahdo udxiyo qaloo gowraca marka aayadda waa loo deliishaday fasalli lirabbika wanxar waxaana la yidhi salaadda iyo gowraca in gowracu dambeeyo salaadda la horraysiinayo aayadda lafteeda laga qaadanaya waayo fasalli lirabbika ayaa la horraysiiyey rabbigaa u tuko waxay yidhahdeen salaatulciid wanxar rabbi wax u gowrac haddii la yidhaahdo wowgu faa'iidayn maayo tartiibe mutlaqul-jamci buu faa'iideeyaa waxay leeyihiin aayatulwuduu lafteedaba wow bay ku soo aroortay haddana tartiib baa looga jeeday sidaas aawadeed nebigu sala allahu alay wasalam marna ma khilaafin safa iyo marwa sacyigoodii wuxuu ku soo arooray in la ysugu cadfaayo waaw ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illah nebiguna wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam nabda'u bimaa bada'a allaahu bih waxaannu ku bilaabaynaa wuxuu ilaahay ku bilaabay amarnimona waa loo soo wariyey walow culammada qaarkood ha ka hadlaan lafdigaasoo shuduud ha ku sheegaane ibda'uu bimaa bada'a allaahu bih waxaa kaloo laga deliishaday udxada in lala yimaado inay tahay oo waajib ay tahay man kaana lahu sacatun walam yudaxi falaa yaqrabanna musallaana ruuxii qhaninnimo haysta oo xoolo leh oo udxaysan karayaan udxaysanini halkaannu ku tukanayno yaanu imanin xadiiskaasoo culammada qaarkood ay weeyeenna waa u deliishadeen in udxadu ay waajib tahay in badana culammada ka midi waxay mareen inay tahay sunna mu'akkada laakiin waajib aynay ahayn sidaas yadaabay markaa mareen oo jumhuurku waxay ku tegayaan inay sunna mu'akkada a ah tahay saas yadaabay ku tegayaan bacdu alfuqaha waxay leeyihiin imaamku markuu gowraco dabadeed unbaa dadku gowracayaa ka hor ma gowracayaan laakiin taasi deliil ma leh oo nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam marka anigu gowraco laga bilaabo markaa gowraca ka horaa gowricina ma odhan waxaa kaloo laga qaadanayaa in magaca ilaahay lagu gowraco magaca ilaahay waxaan ahayn in lagu gowracaana ma bannaanaba hadday dhacdo in neef lagu gowraco magaca ilaahay waxaan ahaynna in la cunaa ma bannaana walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu allahi calayh can jaabirin radia allaahu canhu qaala shahidtu maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam alsalaata yowma alciid jaabir waxa uu yidhi jaabir ibnu cabdillaah wuxuu yidhi waxaan xaadiray oo ka qayb galay rasuulka sala allahu aleyh wasalam la jirkiisa alsalaata salaaddii ciidda ayaan ka qayb galay yowma alciid maalintii ciidda gudaheeda ayaan salaadda ka qayb galay oo rasuulka la xaadiray sala allahu aleyh wasalam fabada'a bisalaati qabla alkhudbati bilaa adaanin walaa iqaama wuxuu ku bilaabay nebigu sala allahu aleyh wasalam salaadda ayuu ku bilaabay khudbadda ka hor xaalay adaan iyo iqaamaba ka madhan tahay oo aan loona addimin salaaddii ciidda loona qiimin summa qaama intaa dabadeed nebigu sala allahu aleyh wasalam waa istaagay mutawakki'an xaal uu cuskanayo calaa bilaal bilaal uu cuskanayo fa amara bitaqwa allaahi wa xasa calaa taacatih wuxuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam taqwada ilaahay in rabbi laga baqo wa xasa calaa taacatih wuxuu boorriyey taacada ilaahay la ateeca ayuu boorriyeoo dadka ku tirtirsiyey oo amray xasigu waa boorrinta iyo tirtirsiga wa wacada annaasa dadka ayuu wacdiyey oo waaniyey wadakkarahum waa xasuusiyey waa waaniyey aakhiru xasuusinaya oo waa waaninaya uma madaa dabeed waa tegey nebigu sala allahu alayh wasalam oo waa socday xataa ata annisaa'a ilaa dumarkii uu u tegey yacani dumarku meel dambay ku tukanayeen oo ragga ka dambaysa mikrofoonnana ma jirin wacdi gaarana nebigu inuu wacdiyuu doonayaa dumarka hadday xataa wacdiga caamkaa maqlayeen wacdi khaas ah oo iyaga khuseeyo u sii gaara ayuu doonayaa nebigu sala allahu alay waslam inu ku baraarujiyo uma madaa intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa tegey xataa ata annisaa ilaa jamacii dumarka uu tegey fawaacadahunna waa waaniyey dumarkii waa wacdiyey wadakarahunna waxa uu xasuusiyey ilaahay iyo aakhira ayuu xasuusiyey faqaala wuxuuhi yaa macshara annisaa ururkii dumarkow tasaddaqna wax sadaqadaystoo sadaqad baxsada fa akharu xatabi jahannam rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam haddaad dumar tihiin xaabada jahannamo idinkaa ugu badan waxaa jahannamo gelaya lagu hurinayo dumar baa ugu badan oo ragga iyo dumarka dumarkaa ah jahannamo ku badan maadaamay sidaas taho xagga jahannama ay u badan tihiin dee wax sadaqadaysta si sadaqaddu ay naarta gaashaan idinka noqoto idinka badbaadiso waasadaqatu junnah xadiis kale waa kii sheegayey sadaqaddu waa gaashaan waxay gaashaan ka tahay naarta xadiis kale waa kii sheegayey ittaqu nnaara walow bishiqi tamrah raggaa buu la hadlayey markaasuu wuxuu yidhi ittaqu nnaara naarta ka baqo iska ilaaliyo iska jira walow bishiqi tamrah kulay ku tahay waxaa naarta iskaga ilaalinaysaan oo kaga gaashaamanaysaan xabba timira kala jeexeed kulay ku tahay inta yaraan ka qabto kulay intaa ku tahay wuxuu naarta isaga dhigo kaga gaashaanta sadaqadda sha'nigeedu waa weyn yahay sadaqadda sha'nigeedu waa weyn yahay ciddii awoodi karaysaa sadaqadda inay ku dadaasho weeye intee naar geli lahayd baa sadaqad ku badbaaday yaa axaadiistuna waa ku tusinaysaa sadaqadda in lagu badbaaday faqaamat imra'atun min sidati nisaa'i safcaa'u lkhaddayn waxaa kacday gabadh baa kacday min sitati nisaa waxay ka kacday dumarka barhtankooda ayay ka kacday oo fadhiday dumarka dhexdooda gabadh ku jirtay oo fadhiday baa kacdo istaagtay gabadhaasoo safcaa'u lkhaddayn labadeeda dhaban ay madow yihiinoo madmadow leeyihiin waxaa laga tilmaamayaa dhabannadeeda ayaa haara madow leh fa qaalat waxay tidhi lima yaa allah maxay ku dhacday inaannu naarta ugu badanno haddaannu dumar nahay sababtu waa maxay fa qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam liannakunna tuksirna ashakaata wa takfurna alcashiir maxaa yeelay idinku waxaa farabadisaan cabashada aa cabanaysaan oo raggiinna wax ka sheeganaysaan oo cabanaysaan wax jiriyo waxaa jirinba wa takfurna waxaa ka abaalka dartaan alcashiira ninka idinla dhaqmaya idinqaba baa nicmadiisa iyo abaalkiisa ka abaalka dartaan oo nicmadiisa aydaan ictiraafin oo qirin oo dafirtaan riwaayo kale waxay sheegaysay inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam tugirna alacna wa takfurna alcashiir lacnaddaa badisaan lacnadda maxaa loo jeedaa habaarka iyo cayda ayaa fara badisaan dumarku waa habaar badan yihiin in badan oo ka midi ubadkoodii indhahooda ay ka jeclaayeen ayaa wax yar markay ku qoonsadaan laga yaabaa inay yidhaahdaan lagu sii qaad dhimo ama caawo ha gaadhin hadda wax yare hadday ku dhacaan waxaa laga yaabaa khatar inay gasho oo ay koomaba gasho jacaylkay jeceshahay iyo siday markaa ugu weyn yahay haddana yadaan waxba uga jeedin ayay habaaraysaa marka habaarka iyo cayda ayaa farabadsaa cayda lafteeda dumar badan baa cay badan kama wada sinni'e waxyaalaha aad ula yaabaysa waxaa ka mid a hooyo ilmahay dhashay ku odhanaysa garac yahow waxyaalaha aadka u layaabka badan bay ka mid tahay bal markaa yay caayaysaa ma yadaa iscaayaysa mise cid kale ay caayaysaa ilmahay dhashay markay ku leedahay oo dariiqa iyadoo taagan ay ku tidhaahdo oo dadku wada maqlayaan garac yahow waxay sheegaysaa dee badnaan iyo lacnad badnaan bay sheegaysaa waxyaalaha lagu naar mudan ayay ka mid tahay waxyaalahaas tuksirna allacna wa takfurna alcashiira ninka idinqabana waa ka kufridaan riwaayadka qaarkood cashiir kuma darayaan marka hore waxay odhanayaan tuksirna allacna wa takfurna lacnaddana waa badinaysaan waana kufrinaysaan gabadhi su'aal bay soo celiso waxay tidhi ayakfurna billaah ma ilaahay bay ka kufrinayaan oo nicmadiisa ka abaalka darayaan nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam maye ninka qaba ayay nicmadiisiiyo abaalkiisiyo wanaaggu u galay ka kufrinayaanoo ka abaalka darayaan riwaayadaas waxay ku sii dartay low axsanta ilaa ixdaahunna dahra fara'at minka shay'an qaalat maa ra'aytu minka khayran qadtu wakhtigoo dhan haddaad mid wanaajinaysay oo wanaag u samaynaysay oo shay yar ay qoonsato maalinkaa aragto ama ay diiddo waxay odhanaysaa maa ra'aytu khayran minka qadtu weligayba wax wanaaga kaama arag waa nicmadii oo laga abaalka daray oo laga kufriyey weeye nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu inoo sheegay in dadku wanaagga ay kuu galaan in laga shukriyo loo qiro oo nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah ruuxaan dadka u shukrinninoo u shukri naqini ilaahayna uma shukri naqo yacnii wanaaggii iyo abaalkii dad u galeen hadduu ka shukri naqi waayey oo wanaaggaa uu u qiri waayey ilaahayna uma shukri naqayo markaa ninkii qabay markay u shukri naqi weydo isagoo ixsaanka iyo wanaagga iyo nicmaynta iyo wanaajinta ugu dadaalaya taa macnaheedu waxay noqonaysaa xaqii shukrigee ilaahayna gudan mayso xadiiskani waa xadiis weyn qaala wuxuu udhi jaabir fajacalna waxay gudagaleen dumarkii waa afcaalu shuruuc yatasaddaqna inay sadaqadaystaan oo sadaqad bixiyaan dumarkii min xuliyihinna quruxdoodii ay isku qurxiyeen ee dahabada iyo wax la midka ay xidhnaayeen inay wax ka mida sadaqadaystaan bay gudagaleen xuliyi waa jamcu xalyin xalyigana waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha dumarku ay gashadaan ee isku qurxiyaan ama dahabada ama waxa la midka yulqiina fii sawbi bilaalin waxay ku tuurayeen marada bilaal bilaal baa maro sidaa u qabtay oo labadiisa gacmood ugu qabtay si sadaqadda ay nebiga u dhiibayaan sala allahu alayh wasalam dumarkaasi ay u dhiibayaan ay ugu ridaan yulqiina waxay sadaqadaysanayeen yulqiina xaalay ku tuurayaan fii sawbi bilaalin maradii bilaal ay ku tuurayaan min aqridatihinna dhegahoodii ay xidhnaayeen waa jamcu qurtin qurdinna waxaa la yidhaahdaa waxa dhegta markaa gabadhu ay ku xidhato oo halkaa yaree hoosayse ee dacasha hoose ah waxay sudhee ka laalaadiso ama dahab ah ama wax la mid ah ayaa waxaa la yidhahdaa qurti aqridana waa lagu jamciya yulqiina xaalay tuurayaan fii sawbi bilaalin marada bilaal ay ku tuurayaan marada bilaal ay ku tuurayaan min aqridatihinna dhegahoodii wax ka mida ah. yacani dhegihii ay xidhnaayeen wax ka mida ah wa iyo kaatunnadoodii wax ka mida ay gashanaayeen xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskuna masaa'il badan buu sheegayaa waa midda koowaadee xadiisku wuxuu tilmaamayaa salaadda ciidda nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu hormarin jiray khudbaddana dambaysiin jiray wuxuu kaloo xadiisku sheegayaa salaadda ciidda inaynay adaan lahaan jirin iqaamana lahaan jirin loomana addimi jirin loomana qiimi jirin saas aawadeed sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam waa khilaafsan tahay in salaadda ciidda loo addimo ama loo qiimo waxay noqonaysaa min qabiil bidac khayr kordhin maysee bidcay noqonaysaa bidcadana waa laynooga dilay bidcadana waa laynooga dilay iyaakum wamuxdathaati alumuur fa ina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala waxa haddaba isweydiin le adaan iyo iqaamo midna in lala yimaado ma aha salaadda ciiddee ma la odhan karaa alsalaatu jaamica ama alsalaata jaamica sida kusuufka iyo khusuufka iyo loo odhanaayo ma looga qiyaas qaadanayaayo salaadda ciidda alsalaata jaamica ama alsalaatu jaamica ma la odhan karaa si dadka loogu ogeysa bacdu alfuqahaa waa jirtaa inay sidaa yidhaahdeen laakiin sida qawiga ahi waxay tahay inaan xataa salaadda ciidda asalaata jaamica inaan la odhanayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam ma odhan salaaddii ciidda asalaata jaamica hadday mashruuc ahaan lahayd in la yidhaahdana waa odhan lahaa nebigu sala allahu alayh wasalam tegista uu nebigu ka tegey tegitaankaana daa'imay ilaa hadduu samayn lahaa waa la soo naqlin lahaa low facala la nuqila ilayna waa laynoo soo rari lahaa waa la soo werin lahaa marba haddaan la soo naqlin waxay ku tusinaysaa inaynay dhicin weliba waxaa soo arooray xadiis sii caddaynaayo tilmaamaya salaadda ciidda wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam tukaday bilaa adaanin walaa iqaamatin walaa nidaa innaba wax yeedhma ah oo salaadda lagu ogaysiiye ma jirin nidaaga waxaa soo gelaya alsalaata jaamica shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhaahdaa altarku raatib sunnatun kalficli araatib tegitaanka joogtadaee raatibta ah ee nebigu si joogto ah waxaa uga tegi jiray wuxuu noqonayaa in laga tagaa sunne sida ficilka raatibtae la sameeyaa ee nebigu samayn jiray sunne uu yahay oo sunnadii waxay noqonaysaa sunna ficliya iyo sunna tarkiya jirta markaa sidaas aawadeed khayrku wuxuu ku jiraa siduu nebigu samayn jiray sala allahu alayh wasalam in la sameeyo waxna aan lagu darin sidaasaa khayrku ku jira xadiiska waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a nebigu sala allahu alayh wasalam dumarkii si gaaruu u wacdiyey bannaankii ciidda lagu tukaday baynay fadhiyeen markuu wacdinayo meeshaa bannaankii ay fadhiyeenna dee xijaabkoodii bay siteen bannaanka wax sataaradoo lagu xidhaya inaynay jirin ayaa laga qaadanaya musallaha ciidda lagu tukanayoo kale dumarka sataarada ha loo xidho loodhan maayo bal ee masjidka rasuulka sala allahu alayh wasalam markay dumarka ku tukanayaan lama soo naqlin in sataarad loo xidhi jiray xadiiska waxaa ku sugan nebigu dumarkii markuu waaniyey wuxuu uga digay naar buu uga digay waxaanu amray sadaqad inay bixiyaan oo sadaqaddu waxyaalaha naarta lagaga badbaaday ka mid tahay yaa macshara annisaa'i tasaddaqna fa inna kunna akharu xatabi jahannam fa inna kunna looma jeedo jamaciinnan baa ugu badan ee waxaa laga tilmaamayaa yacnii dumarka ayaa laga tilmaamayaa guud ahaan ee kuwanuu markaa nebigu la hadlaya saxaabiyaad bay ahaayeenoo fudla nisaa bay ahaayeen dumarka kuwii ugu fadliga badnaa marka waxaa laga tilmaamayaa qaar dumarnimada idinkala mida ayaa dee naarta gelaya marka inaad ka badbaaddaan naarta ay ku dadaalaan gabadh baa kacday oo dumarka dhexdoodii ka kacday gabadhaasoo dhabannadeedu haara leeyihiin haare madow taas waxaa laga fahmayaa wejigeedu inuu faydnaa waxay ka mid tahay adillada ay deliishadaan culammada odhanaysaa wejiga dumarku cawra ma aha gabadhaasi waxay ku tidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam lima yaa rasuul allah maxay sidaasi ku dhacday waxay ku tusinaysaa mas'ala hadday ruuxa ishkaal geliso in cidda garanaysa la weydiiyo nebiga waxay weydiinaysaa sababta ma ictiraadayso ugama jeedo wax suuragala maaha muraadku maaha ee waxay uga jeeddaa arrinka nebigu sheegay markiiba waa qaadato waa aqbasho way rumaysaye laakiin sababta si ay uga taxadirtay u weydiinaysaa sababta arrinkaasi ku dhacay lima yaa rasuulallah waxay ku tusinaysaa sheikha ama caalimka in mas'ale la weydiiyo sababta ama cillada ama daliilka inaan dhibi ku sugnayn qaar baa waxay yidhaahdeen man qaala lishaykhihi lima laa yuflixu ka shiikhiisa ku yidhahda lima liibaaniba maayo siduu lima ugu yidhahdaa gabadhani limay rasuulka ku tidhi lima yaa rasuula allah laakiin ugamay jeedin ictiraad ugamay jeedin ay ictiraadayso waxay uga jeedda istifsaar sababta loo caddeeya muraadkeedu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waa u caddeeyeoo wuxuu tilmaamay waxyaalahay ku naar mudanayaan inay tahay xaqii ninka inay ka abaalka darayaan inay cabashada farabadinayaan inay habaarka iyo cayda farabadinayaan oo ay cay badan yihiin habaarna badan yihiin umuurahaasay naarta ku mutaysteen halkaana waxaa laga qaadanayaa macaasida iyo dembiyada gaalnimada ka sokeeya in naar lagu galo oo in naar lagu galaa inay suuroobi karto waxa naar lagu galaa ma ahoo keliya gaalnimadoo keliya maaha waxa naar lagu gala markaa nebigu wuxuu u sheegay waxay naarta kaga badbaadayaan oo sadaqadda ayuu ku booriyey dumarkii markiiba waxay gudagaleen inay sadaqaad bixiyaan oo dahabadii ay xidhnaayeen qaarkood iska soo furaanoo ku tuuraan maradii bilaal sidaa u hayey yaa bilaal markaa nebigu la socdaa halkaasi ku tuurayey halkaana waxaa laga qaadanayaa xoolaha gabadhu ay leedahay inay yadu sadaqadaysan karto cid kale inay uga idan qaadataana inayna saarrayn xoolahaasi mar hadday mulkigeedii yihiinoo yadu leedahay nin iyo cid kale toonna ugama idan qaadanaysee iskeed bay u baxsan kartaa waxyaaluhu xadiisku daliilka u yahay ayay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa dumarku waxyaalaha la ysku qurxiyey dahabada ah ee ama dhegaha lagu xidho ama kaatumada la gashado iyo waxa la midka ah inay dumarka u bannaan tahay dumarku hadday kaatuma xidhaan dahab ah ama dhego ay markaa waxaweeye iska laalaadiyaan dahab ah wax xaraj iyo dhibaatiyo kuma sugnaa sida jamaahiiru ahlicilmi ay sheegeen adilladuna ay ayidayso sheekh ka mida culammada mucaasiriinta ayaa waxa uu yidhi dahabka wixii addahabu almuxallaq isagu ma bannaana laakiin qadar yar baa dahabka dumarka uga bannaan laakiin wixii markaa waxa weeye giraan ah oo kaleo saa u wareegsanoo meeshii koobaya sida kaatunka iyo ashyaada la midka ah dhegu hadday yihiin marka waxa giraan oo kale u samaysan yihiin oo kale iyo ashyaadaasi waxa uu yidhi ma bannaana waxaa la mida silsiladda markaa qoorta lagu xidho ee dahabka ah laakiin ra'yiga sheikhaasi ku tegey raximahullaah waa laga qawisan yahay waxaa qawisan sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen salafan wa khalafan mana ogsoonin cid markaa uga horraysay qowlkaas oo salafkii ka mida oo sida uu u dhigay ee u kala farqiyey u kala farqisay ma waa jirtaa bacdi in laga soo naqliyey inay karaahiyaysan jireen dahabkaba dumarka u karaahiyaysan jireen addilo soo aroortayna waa jirtaayoo tilmaamaysa dahabku inuu dumarka u bannaan yahay dahabka iyo xariirtu ragga xaaraan bay ka yihiin dumarkana xalaal bay u yihiin sida xadiis sheegaayo marka calaa kulli xaal dahabka ama muxallaq ha noqdo ama muxallaq yaanu noqone ama mid giraanoo kale ah ha noqdo ama yaanu noqone dumarkii waa u bannaan yahay intiisa yar iyo intiisa badanba waa u bannaan tahay laakiin waxaa ka imanaysa masale ku saabsan hadduu farabato zakada inay ka bixiyaan ayaa ahlucilmiga qaarkood ay qabaan axaadiista qaarkoodna ku soo aroorto axaadiistii sunanku ay ku timid madhabta shaaficiyadu ma qabaan dumarku dahabkay xidhanayaan inay zake leeyahay laakiin madaahibta qaarkood baa qaba qowlkoodaana qawiyo xadiis nebi baa sheegaya atu'addiina zakaatahu xaddiiskaana sunannada qaarkood baa soo wariyey markaa sake in laga bixiyo ayaa qawisan waase u bannaan tahay waxaa laga qaataa xadiiskan oo kale hablaha dhegaha in loo dalooliyaa inay bannaan tahay si dahabka loogu sudho bacdulfuqahaa waa diideen oo waxay yidhahan dhegaha in loo dalooliya ma aha laakiin sida qawiga ah waa inaan dhibi ku sugnayn dhegahana markaa loo dalooliyo dhagaha in loo dalooliyo inaan dhibi ku sugnayn can ummi catiyata nusaybata alansaariyati radia allaahu canha qaalat amaranaa umma catiya waxay tidhi magaceedana nusaybe la odhan jiray waana amray tidhi tacnii waxay u jeeddaa annabiya sala allahu alayh wasalam nebigay uga jeeddaa wuxuuna amray an nukhrija fi alciidayni alcawaatiqa wadawaati alkhuduur inaanu soo saarno labada ciidood gudahooda alcawaatiqa yacni hablaha shabbadaha ah ee bimacnaa markaa qaangaadhay inaanu soo bixinno ciidda u soo saarno salaadda ciidda ayaa nebiguna amray sala allahu alayh wasalam wa dawaati alkhuduur iyo dumarka muxajabaadka ee guryaha ku asturan ee shabbadaha iyaguna ah dawaati alkhuduur khuduur waa jamcu khidrin khidrina waxaa la yidhaahdaa asturka ayaa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa dumarkaa guryaha ku asturan ee aan guryahaba ka soo bixin ee muxajabaadka ah iyo hablaha yaryar ee qaangaadhay inaannu ciidaha u soo saarno salaadda ciidda keenno labada ciidoodba ayuu nebiguna amray sala allahu alayh wasalam wa amara alxuyada an yactasilna musalla almuslimiin wuxuuna amray bay tidhi dumarkii caadada qabay ee xaydku ku sugnaa dhiigga caadada ama cisadu an yactazilna inay ka dheeraadaan musalla almuslimiin muslimiintu meeshay ku tukanayaan inay ka fogaadaan oo ka dheeraadaan ayaa nebigu amray sala allahu aleyh wasalam yacnii ha yimaadaan laakiin barta lagu tukanayo ha ka yara fogaadaan wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa kunnaa nu'maru an nakhruja yowma alciidi kunnaa nu'maru waxaannu ahayn qaar la amro an nakhruja yowma alciidi maalinta ciidda inaannu soo baxnaa nala amri jiray oo ciidda u soo baxno xataa nukhrija albikra min khidriha ilaa aannu ka soo saarno shabbadda inanta shabbadda ah min khidriha asturkeeda ilaa aannu ka soo bixinno wa xataa nukhrija ilaa aannu soo bixinno alxuyada dumarka caadada qaba ama dhiigga caadada leh ilaa aannu soo saarno fayakunna waxay noqonayaan dumarkaasi khalfa annaasi dadka qaar ka dambeeyay noqonayaanoo meel dadka ka dambaysa ku sugan fa yukabbirna waa takbiiranayaanoo allaahu akbar bay odhanayaan waxay la takbiiranayaan bitakbiirihim takbiirta dadku takbiirteenoo allaahu akbar yidhaahdaan bay yaguna takbiirtii la odhanayaan wa yadcuuna waa ducaysanayaan biducaa'ihim ducadoodana waa ku ducaysanayaan oo bimacnaa markay duceeyaan iyaguna waxay odhanayaan aamiin ama markay ducaystaanna waa ducaysanayaan yarjuuna barakata daalika alyowmi waxay rajaynayaan barakada maalintaas wa tuhratahu iyo taahiriintiisa dembiyada layska taahirinayo ayay rajaynayaan daahirnimada maalintaa layska daahirinayo dembiyada oo laga nadiifinayo o laga dhaafayo ayay rajaynayaan xadiiskani bukhaariiyo muslim baa soo wariyey labadiisa lafdiba waxaanu xadiisku sheegayaa salaadda ciidda ragoo keliya inaanu tegayne rag iyo dumarba in la wada tegayo waxaa laga qaadanayaa in nebigu amray sala allahu aleyh wasalam inay dumarku ciidda u soo baxaan oo salaadda ciidda yimaadaan salaadihii faralkaa sida loo yidhi guryaha ku tukada inaad ku tukataan baa idiin fadli badan ha yeeshee masjidada inay yimaadaan oo dadka la tukadaan loo banneeyey loose sheegay wa buyuutuhunna khayrun lahunna guryahooda inay ku tukadaan baa u khayr badan salaadda ciiddu inay ka duwantaha halkaa ka muuqata ila salaaddii ciidda nebigu wuxuu amray inay u soo baxaan oo yimaadaan jamaca in la xaadiro ayaa la rabaa oo salaadda ciidda laga qayb galo oo dadka lala tukado ciddii salaadda inay tukataa u bannaantay oo ducada muslimiinta ay joogaan yaa meel khayr lagu samaynaayo qaybgalka laga qayb galo dee khayr baa laga helayaa humulqawmu laa yashqaa jaliisuhum yacnii dad waxa weeye dikri iyo xus ilaahay ku jira ayaa loo dembi dhaafaa markaasaa malaa'igtu waxay yidhaahdaan ilaahayow ninkii hebel la odhan jiro isagu aan ka mid ahayn oo iska fadhiistay oo muraad badan aan ka lahayn ayaa ku jiray markaasuu ilaahay wuxuu yidhaahdaa humulqawmu laa yashqaa jaliisuhum waa dad aanu guuldarraysanoo hoogin cidda la fadhiisataa bimacnaa cidda la fadhiisatay xataa aan ka mid ahayn baan ku khasaarayna faa'iide ka helaysa oo makfirad iyo dembidhaafku gaadhaya marka inay jamaca ciidda yimaadaan oo musallaha lagu tukanayo xaadiraan oo dadka la tukadaan baa la rabaa hadday dumarkii xataa dhiiggii caadada ay leeyihiin oo salaad inay tukataa dee aynay u bannaanayn le dhiig caada hadday leedahay salaad ma tukan karteen lama odhan iska jooga nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam yagana keena ha yimaadaan laakiin markay yimaadaan maxay samaynayaan ma tukanayaanee dadka tukanaya dabadooday ku sugnaanayaan takbiirtana waa la qaadayaan ducada waa la ducaysanayaan ducada aamiin bay odhanayaan khayrka iyo ducada muslimiintay ka qaybgelayaan khayrkaasaa wax ka gaadhaya khayrkaas ayaa wax ka gaadhaya wa amara alxuyada an yactasilna musalla almuslimiin culammada qaar baa waxay yidhaahdeen meesha muslimiintu ku tukanayaan waxaa loo yidhi dumarkii caadada qabay ka dheeraada xukun masjid baa la siiyey maadaama xukun masjid la siiyey baa la yidhi ka fogaado ka dheeraada ahlucilmiga qaarkood baa wejigaa maray sheikhuna sharaxa waa ku sheegayaa taysiirulcallaamka waa ku sheegayaa anna musalla alciidi lahu xukmu lmasaajid culamo kaloo saa sheegtayni waa jiraan oo yidhi musallaha ciidda waxaa la siinayaa xukum masjid kaasaa qowl ghariiba ah, sheekh culammada mucaasiriinta ka midii la yimi oo yidhi xukum masjid maadaama la siiyo illa waataa la yidhi ha ka dheeraadaane waxay uga dheeraanayaan waa inay iska ilaalinayaan siday masjidka isaga ilaalinayaan oo kale isaga ilaalinayaane dadkii haddaba iyagu salaada tukanayey markay musallihii yimaadaan iska fadhiisan maayaane taxiyatulmasjid waa inay tukadaan waa qowl ghariib ah laakiin qowlkaasi calaa kulli xaal qawi maaha saxdu waxay tahay musallaha ciiddu inaanu lahayn wax markaa taxiyatulmasjid ah xukun masjidna aanu lahayn laakiin waxa loo yidhi uga dheeraada waxa weeye waa si ay ugu waasiciyaan oo ugu banneeyaan dadkii tukanaya oo safafkii ayna u kala jarin oo ay ugu firaaqeeyaan dadka markaa tukanaya si ay safafkoodu xidhiir ugu noqdaan oo aynay u kala dhex gelin laakiin xukun masjid in la siiyey muraadku maaha iyadoo masjid aan lagu tukanayn baa taxiyatulmasjid lala imanayaana dee waa qowl ghariiba wuxuu noqonayaa qowlkaasi daciif nabiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu musallaha ciidda markay tagaan innaba wax salaaday la iman jireen oo ka hormarin jireen salaadda ciidda ma jirin hadday sunno ahaan lahayd in laga hormariyaana ama aan la iska fadhiisanee sunne lala yimaado taxiyatulmasjidna nebigu waa la iman lahaa yacani nebigu salaaddaabuu ku bilaabi jiray saxaabadaabaa la iman lahayd yacani nebiga ama saxaabadu way samayn lahaayeen ama waa sheegi lahaayeen marba haddaynay dhicin waxaa laga qaadanayaa wax taxiyatulmasjida oo laga hormarinayaa inaynay jirin ee layska fadhiisanayo marka la tago waayo masjid maa waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida dumarka inaan dikriga iyo ducada loo diideyn markay xaydka qabaan ee dikriga iyo ducadaba inay la imanayaan culammadu waxay markaa yidhaahdaan waxa shartiya marka loo baxaayo salaadda ciidda dumarku ay u baxayaan ama masaajiddaba ay imanayaan waa inaynay isa soo qurxinin quruxdooda bandhigin cadarra isa soo marinin waxyaala fitno keensanaya waa inayn la iman waayo cibaado iyo khayr maadaama ay u baxayaan wixii fitnada u yeedhaaya ee fitnada sababayey waa inay ka fogaadaan oo iska ilaaliyaan salaadda ciiddu ma fardu kifaaya oo ummadda si guud bay u saarantah ma sunna ma fardu caynba culammada madaahibtu waa ku kala duwan yihiin taas culammada qaarkood waxay qabaan inay fardu kifaayatoo ummadda si guud u saaran tahay oo qaar ku filani hadday ku qumaan oo ku kacaan inta kale uu faralku ka dhacayo dembina ayna ku qabin waa qawl waana riwaayada caanka imaam axmed laga soo wariyey imaam maalik iyo imaamu shaafici iyagu waxay yidhaahdeen waa sunne mu'akkada a ah weeyaan bay yidhahdeen waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu sheegay shan salaadood inay ku waajib yihiin dadka khamsu salawaatin katabahunna allahu cala alcibaad fi alyowmi walleyla wa kadalika xadiiskii markaa mucaad laftiisana waa sheegayey faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaatin fi alyowmi walleyla wakadalika kadalika xadiiskii acraabiga ee reer miyiguna waa sheegaya ninkii reer miyiga ahaa markuu u sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam shan salaadood inay faral ku yihiin wuxuu ninkii soo celiyey su'aal ah hal calaya ghayruhaa salaad kale miyay i saaran tahay aan shantaa ahayn qaala laa ilaa an tatawwac nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam maya inaad sunnaysato sunno la timaadda mooye salaad kale kuma saara a'immada qaarkood sida imaam abu xaniifa iyo riwaaya can imaam axmed iyo daa'ifo kaleoo culammada ka midii waxay yidhaahdeen waa fardu cayn salaadda ciid inay fardu cayn tahayna waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam kama tegin ee waa daa'ime allaahumma ilaa xajkii markuu xajiyey mooyaane oo acmaasha xajka uu ku mashquulsanaa mooyaane mar kaloo salaad ciid uu ka tegay lama soo rarin waxaanay culammadu yidhaahdeen ruuxa xaajiga ahi salaad ciideed lama imanayo waayo camalkiisaad salaad ciideed uga dhigan goorta ciidda la tukanayo isagu buu tuuranaya jamrat alcaqaba waa ta kale waxay yidhaahdeen nebigu waa kaa amray inay u soo baxaan salaaddii walamru yaqtadii alwujuub amarkuna wuxuu keensanaya waajibnimu shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu dooranayaa qowlkaa fardacaynka ku saabsan buu dooranaya ama adiladan sheegaysa shan salaadood baa ilaahay ku waajib yeelo ku faral yeelay dadka habeenkiiyo maalintii waxay yidhahdeen taasi waxay ku saabsan tahay habeenka iyo maalinta maxaa waajiba waa salaadihii soo noqnoqonayay habeen iyo maalin kasta laakiin salaadda ciidaynku dee sannadkii bay laba goor timaadaa ee filyom wa leyla kasta mid joogta maaha marka labadu waa kala duwan yihin bay yidhahdeen labadu waa kala duwan yihin calaa kulli xaal jumhuurku waxay qabaan inay tahay sunne inay tahay bay qabaan laakiin sida ixtiyaadka badan lihi waa inaan laga tegin oo lagu dadaalo salaaddaa ciiddana waa lagu samayn karaa gaarna waa loo tukan karaa haddaad jamac weydo asalna waa in jamac lagu tukado laakiin hadday noqoto dee inaad markaa ciddaad la tukato haysanin waxay noqonaysaa keligaa markaa inaad iska tukato dhibina kuma sugna markaas fa yukabbirna bitakbiirihim wayadcuuna biducaa'ihim takbiiraadkii ciidda in la qaadaa laga qaadanaya oo ciiddu waxay leedahay takbiir bay leedahay walitukabiru allaha calaa maa hadaakum in ilaahay la xuso takbiir lala yimaado allahu akbar la yidhaahdo ayaa adiladu sheegaysa wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat marka takbiirta la takbiiranayo waa dikri wakhtiga mashruuca sarana loo qaadayo siiqooyinka culammadu sheegaan waxaa ka mida in la yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allahu allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd iyo alfaadda kale la midka allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira wa subxaana allaahi bukratan wa asiila ciiddu hadday tahay ciidulfitri takbiirta waxaa lala imanayaa habeenkii marka qoraxdu dhacdo maalinta ciidda habeenka ka horreeya ayaa habeenkii ciidda noqonaya hadda shareecada habeenka iyo maalinta waxa horraysa habeenka horreeya amaa in habeenkii la kala qaybiyo leha qaybta horena waxay ka mid tahay maalinta horee tagtay qaybta dambena waxay ka mid tahay maalinta soo socota oo habeenku laba maalmoodoo kala duwan buu ka tirsan yahay nusow nus ta noocaasi sharciga ma waafaqsana sharciga waxa waafaqsan habeenku maalin keliyuu taabic u yahay ee laba oo kala duwan ma kala raacsana dhammaantii isla maalin buu raacaya habeenka ciidduna waa maalintay ciidda noqonayso habeenka ka horreeya ayaa habeenkii ciidda ah marka laga soo bilaabo makhribkii haddii la garanaayo inay caawa ciid tahay ilaa inta salaadda laga tukanayo salaatulciid ayaa la takbiiranaya kadib lama sii wadayo ciidulfitri waa saas amaa ciidul adxaa takbiirteedu iyadu waxay noqonaysaa in maalinta ciidda iyo habeenkeeda iyo ayaamu tashriiqaba saddexda maalmood ee ka sii dambeeya ee hilbawadradka dhammaantood in la takbiiranayo ayay markaa tahay sunnadu mawaadic badan baa takbiirtu soo aroortay in la takbiirto marka wakhtiyadan ciiddu waa ka mid takbiirta la takbiiranayo ama kin kaleoo fara badan oo takbiirtu soo aroortayna waa jirtaa marka erayga takbiirta in la farabadsado ayaa culammada qaarkood ka hadleen aad loogu dadaalo nabiguna sala allahu aleyh wasalam xataa marka eh, meel sare uu korayo dee waa takbiiran jiray haddii xataa meel sare la koro waa la takbiirtaa haddii meel hoose lagu daadegana waa la tasbiixsadaa sida axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam ay sheegayso amaa kin badan baana la sharciyeeye takbiirta hadday tahay cinda tacajub marka la yaabo ama yacni waxa weeyaan wax lala yaabo la arko allahu akbar innaha sunan marka in cinda tacajub la odhan karo oo la takbiiran karo ayaa adilada laga qaadanaya saaxibu taysiir alcallaam markuu sheegay amaakin fara badan oo la takbiiranayo wuxuu baraarujiyey masalo masaladaasi waxay tahay waxyaalaha muhimka ah waxaa mashruuca in la takbiirto allahu akbar la yidhaahdo weynaynta la weynaynaayo ilaahay oo allahu akbar la odhanaayo weynaanta lagu ammaanayana waxaa ku sugan in qulubtoodu ilaahay ay weynayso marka waa arrin maqsuud ah oo la rabo weeye maqsuudulcibaadana waxa weeyaan quluubtu inay allah weynaynayso lana qiraayo oo kibriyaaga ilaahay iyo cadamadiisa marka in aad loogu celceliyaan muhim ah marka wuxuu baraarujiyey dadka qaarkood waxay sameeyaan arrin gaalada laga soo qaatay oo marka ay wax cajab geliyo ama wax ay la yaabaan ama ay ku farxaan sacabkay tumaan marka wuxuu odhanayaa taas gaalada laga soo qaatay marka in la sameeyo maaha waa in la takbiirtaa wax lala yaabo ama aad ruuxa u cajabiye markuu arko allaahu akbar waa inuu yidhahdaa laakiin sacabka in la tumo waa in la iska jiraa walihaada fa innii uhayibu bijamiici almuslimiina an yafzacuu ila altakbiiri cindamaa yucjibuhum amrun fa fahada sunnatu nabiyihim walaysa atasfiiqu aladii jaa'ana min acdaa'ina almustacmiriin wa khaasatan fi ijtimaacaatihim wa mu'tamaraatihim yani wuxuu tilmaamayaa gaalada iyo caado leh markay waxay aad ugu farxaan ama wax cajabgeliya ama wax yacni ay la kulmaan inay sacabada tumaan sacaba tunkuna dee ma fiicna mar layidhi raggu sacabada ha tumaan ma hayno altasbiixu lilrijaali watasfiiqu lilnisaa iyaday salaadda ku saabsaneed xadiiska marka salaaddii wax ku soo darriyaan raggii maxaa la yidhi tasbiixa la yimaadaan oo subxaana allah ha yidhahdaan dumarkiiyagii codkoodii maadaama la doonaayo inaynay dee la maqlin ama dadka qaar aynay fitnayn iyaga waxaa la yidhi sacabkaa tuman sacabtunkana laba meelood baa laynoogu sheego meelna waxaa laynoogu sheegay dumarkaasi inay sacabka tumaan meelna waxaa laynoogu sheegay gaaladu inay sacabbada tumaan wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa'an wa tasdiya markaa saas aawadeed aad laysaga jaraa sacabada marka la tumayo dhallinyarada qaarkood aad bay uga dhacdaa takbiirta waa in la badiyaa nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu wax la yaabo ama waa tasbiixsan jiray oo subxaana allah buu odhan jiray ama waa takbiiran jiro allahu akbar buu odhan jiray sida allahu akbar inaha sunan xadiisu daati anwaad iyo sida subxaana allah ina almu'mina laa yanjusu marka cinda tacajub in ilaahay la xuso waa arrin markaa muhima weeye waxaa halkaa aynu bilaabaynaa insha allah salaatu alkusuuf wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk